bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaعin ama bعdu qala اlimam الbkhariyu raximah اllah taعaalى baab laa yu'dii jaarahu dariskiisa ma dhibaayo ayb dariskiisa ma dhibaayo ayuu baabeeyey waxaan ku dhex jirnay kitaabkii aladab lmufrad lilimaami albukhaariyi raximahu llah waxaan ku dhex jirnay xaquljiwaar ama xaquljaar qala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qala xadaanaa cabdulwaaxid wahuwa bnu ziyaad qala xadaana alacmash wahuwa sulaymaan bnu mihraan alkaahiliyu qala xadaanaa abu yaxya mawlaa jacdata bni hubayra wa huwa maqbuulun saasuu ibnu xajar yidhi taqriibka abuu yaxyaa mawlaa jacdata bni hubayrata ayb sidaasuu tilmaama taqriibka uu ku yidhi imaamu dahabina miisaanka wuxuu ku yidhi hiqatun miisaanulctidaalka kaashifkana wax jarxi iyo tacdiil uma sheegin waa imaamu dahabi ramsi laakiin wuxuu uga dhigay wuxuu ramsi uga dhigay miim qaaf miim qaaf marka macnaheedu waxay tahay muslima ka wariyo wa miim qaaf ayuu ka dhigay ramsi uga dhigay meeshaa marka waxay ku tusaada ninkan min rijaali muslim inuu ka mid yahay weliba marka eh, sheekh alalbanina ibnu abi xaatimka wuxuu ka soo guuriyey inuu yaxya bnu maciin ka wariyey anahu qaala inuu yidhi yaxya bnu maciin hiqatun inuu ninkan ka yidhi marka ibnu maciin waxaa ka sugnaatay inuu yidhi ninkan inuu hiqo yahay marka haddii hiqo la yidhaha wax mutaabaca uma baahno darajadiisu xoogaa koraysaa muslimna xadiid ayuu ka wariyey hal xadiid ayuu ka wariyey bis xadiidkaasna kitaabu lacima ayuu kaga wariyey isaga laftiisa marka muslim wuxuu uga wariyey mutaabaca min baabi lmutaabacaadu uga wariyey maahane ixtijaaj iyo ma uunan xujaysanin ayb marka ninkan aqalu axwaalihi xadiidkiisu waa roonaana aqalu axwaalihi xadiidkiisu inuu ama xasan noqonaayo haddiiba uunan saxiix noqonin durji aqalu axwaalihi marka inuu sidaas yahay laakiin marka ibnu xajar maqbuulkan uu yidhi xoogaa war baa ku jira inuu ka roon yahay maqbuul ayaad moodaa qaala samictu abaa hurayrata yaquulu qiila lilnabiyi sal l salam nabiga waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow ina fulaanatan hebel taquumu lleyla habeenkii ayay kacdaa oy qiyaamuleyl u istaagtaa wa tasuumu nahaara maalintiina waa soontaa wa tafcalu wayna samaysaa yacni alkhayra wa tasadaqu wayna sadaqaysataa wa tu'dii jiiraanahaa deriskeedana waa dhibtaa bilisaaniha carabkeeday ku dhibtaa faqaala rasuulu llahi sal l salam rasuulku waxauu yidhi laa khayra fiiha wax khayra kuma sugna dhexdeeda hiya min ahli nnaar waa ahlu naar iyadu qaaluu waxay yidhaahdeen wafulanata wa fulanatu heblaayo tusalli lmaktuubata salaada faradkay tukataa watasadaqu waxayna sadaqaysataa biahwaarin gaballo yaryar gabal yar oo caanaha la qallajiyay oo dhagax camal noqday gabalgabal yaryaroo ka mida yacnii wax iska aada u yar bay sadaqaysataa biahwaarin waa jamcu thawr thawrna waxaa laga wadaa caanaha la qallajiyey ee dhagaxa camal noqday la jejebiyey gabalkooda gaballo yaryaroo caano qallalan ah ayay sadaqaysataa walaa tu'dii axadan qofna ma dhibto fa qaala rasuulu llahi sal l salam hiya min ahli ljannati iyadu waa ahlu janna naagtaas yacnii midna camal badan bay samaynaysay dhibna waa ku dartay ay muslimka dhibayso midna camalkeedaa yaraay laakiin dhibkeedaa laga nabadgalay marka midda dhibkeeda laga nabadgalay nabigu wuxuu yidhi hiya min ahli ljanna tii camalka badnayd ee deriska afka ku dhibaysayna min ahli naar ayuu yidhi nabiga sal alla l slam xadiidkan saxiix waaye albazaar fii musnadihi buu kusoo saaray xaakimna mustadraga albuusiri itxaafu lkhiyarati lmahara waxa uu yidhi rawaahu musadadun waaxmed bnu xambal waabuu bakr bnu abi shayba biisnaadin saxiixin ibnu xibbaanna saxiixiisuu kusoo saaray marka xadiidku waa saxiix imaamu dahabina marka xaakim tasxiixiisa ayuu ku waafaqay ayb ninkan keliya abuu yaxyaha ayaa waxaa la gelin karaa isagana waa sheegnay inuu iqo yahay oo yaxya bnu maciin ou towhiiqiyey muslimna uu xadiid ka wariyey weliba marka taqriibu tahdiibka meeshaas xoogaa waxbaa ku jiro leanna ninkan abuu yaxya marka u tarjamay wuxuu yidhi maqbuul ramsi wuxuu uga dhigay marka bakh siin qaaf muslim marka waa ka tegi sida saxdaana ninkan min rijaali muslim waay meeshaa marka waa in la saxdaa marka abuu yaxya mowla jacdata bni hubayra taqribu taadiibka qofkii haysto aakhirka baabulkunaa ayuu ku keenay abuu yaxyaa yaad fiirine alimaamu lbukhaari fi ladabi اlmufrad wاnnasaa-i wabnu maaja bisow ka dhigay kaashifka dahabina oo isaga la mid ahna wuxuu ramsi uga dhigay miim iyo qaaf nasaai maba soo qaadinba muslim ibnu maaja <coughs> ayb marka inuu muslim riwaayo ku leeyahayna de muslimkayba ku jirtaa waaba aragnaaba kitaabu lacima ayuu hal xadiid uga soo saaray imaamu muslim oo xadiidka raqamkiisu uu yahay meeshaas marka waa la istidraakaya xadiidka marka fiqiga laga qaadanayo waxaa ka mida ah ama uu yahay dhibka oo dariska laga ceshtaa in camal weyn oo ajar lagu mutaysto janno lagu gala inuu yahay hadaad dhibkaagii un ka celisid bis lianna alkafu can iladaa waa camal acmaasha saalixaadku ka mid yahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziid wahuwa almuqri qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu ziyaad wahuwa cabduraxmaan bnu ziyaad ibni ancum alifriiqiyu daciifun qaala xadaanii cumaarat bnu guraab wa huwa majhuulu ayضa ibnu xajar wuxuu yihi halita man caddahu صaxaabiyan saxaabi qofkii ku tiriyey waa gafay akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabu dawuud ana camatan lahu xadaathu eedda isaga uu laabaa waxay u sheegtay camadaanna eedadaanna marka iyadana magaceeda lama yaqaan waa mubham mubhamkaas marka hadda waxau keenayaa marka xadiidku saddex cilo inay isugu ururta cabdiraxmaan bni ziyaad bni ancum cumaarat bni quraabkan iyo eedadan saddexdaas cilana ayb eedada weliba mubhamaadka magacooda la yaqaano laguma darin ibnu xajar taqriibu tahdiibka baabou gadaal ka sameeyey uu yidhaa baab almubhamaatu min annisaa iyo nimanka weliba mubhamaadkooda hadda sidaan oo kale waa in laga raadiye taqriibka see looga raadinaa ilaa qofkan waaba mubham magaciisaba maba la yaqaan see uga raadinay taqriibka cumaaratu bnu quraab ayaa fiirinay marka kan ka warinaya isaga marka haddii magaceeda lahaayo wuxuu ku dhahayaa cumaaratu bnu quraab can cammatihi wahiya magacii ku sheegan haddii marka aan lahaynin oo magaceeda uunan sheegin macnaheedu waxay tahay qofkan waa mubham sidiisana magaciisana lama yaqaano macnahaasaa marka meesha ku jira ayb ana camatan lahu xadaathu anaha sa'lat caaishata uma almu'miniin ayay su-aashay radia allahu canha faqaalat waxay tihi ina zawja ixdaanaa midaan yacnii ninkeeda yuriiduhaa wuu raboonayaa fatamnacuhu nafsahaa nafsadeeda ayay u diidaysaa imaa an takuuna qadbaa imaa inay caraysan tahay oo isaga ku xanaaqsan tahay aw lam takun nashiidatan ama inaynan u firfircoonayn markaas fahal calaynaa fi dalika min xarajin korkeenna ma yahay arrinkaa min xarajin ay xarajun wax dembi ah arrintaa dembi ma ku leenahay marka marmar haweentii waa iska xanaaqsan tahay marmarna nashaadba ma leh way isdiidsiinaysaa marka wax dembi ah ma leedahay ayb fahal calaynaa fii dalika xarajun marka min xarajin ay xarajun minta zaa'ida waa qaalat nacam bay tiri haa dembi waa leedahay ina min xaqihi xaqiisa waxaa ka mida calayki adiga korkaaga uu ku leeyahay an low araadaki hadduu ku doono wa anti adiga oo calaa qatabin yacnii kooraha geela markaa aad fuushan tahay lam tamnaciihi isu diidi maysa qaalat waxay tihi qultu lahaa waxaan ku idhi ixdaanaa taxiidu mideen xayd baa ku dhacayo walaysa lahaa walizawjihaa iyada iyo ninkeedana ma haystaan ilaa firaashun waaxidun hal gogolbis unbay haystaan aw lixaafun waaxidun ama hal maro fa kayfa tasnacu maxay samaynaysaa markaas qaalat waxay tidhi litashudda calayha isaarahaa yacni waxay ka wadaa marka haddayda hal meel hal maro wada huwanayaan sow xaydkii inuu gaaro ninkii sow lagama yaabo marka marka waxay leedahay litashudda calayha isaaraha hoosguntigeeda ama gorgoradeeda ha adkaysato ha xirato uma tanaamu macahu waa la jiifsanaysaa falahu maa fawqa dalika intaas oo xudunta ka koraysa uu leeyahay khilaaf badanaa ku jiro laakiin un jimaaca xaaraanka ah isnacuu kula shayin ila nikaax sidaana dee nebiga waa yeeli jiray sida caaishaba sheegi doonto meesha waxaa laga qaadanaa marka sadan lidariica haddii ninka uu isaga baqaayo inuu ku dhaco marka hadhow xaaraan iyo wax u dhex galo marka inuunan u dhowaaninba marka meeshaasna maca annii sawfa ukhbiruki weliba anigoo kuu sheeg waxaan kuu sheegi doonaa maa sanaca anabiyu sal ll salam waxa nebigu uu sameeyey baan kuu sheegayaa innahu kaanat leylatii minhu waxay ahayd habeenkayga xaggiisa igaga ahaaday oo tookadaydii fadaxantu shay-an ayaan shiiday min shaciirin xoogaa heed ayaan shiiday fajacaltu lahu waxaan uga dhigay qursan muufo ayaan ka sameeyey fadakhala waa soo galay farada albaaba albaabkiibuu celiyey wa dakhala ila lmasjidi meeshii uu ku tukanayu galay wa kaana idaa araada an yanaama wuxuu nebigu ahaa haddii uu doono inuu seexdo aqlaqa albaaba albaabka waa xiraaye wa awka alqirbata sibraarkana waa afkuu ka dhuujinaye wa akfa alqadaxa haruubkana waa gembinaye weelka eberkaana gambinaya marka gambis waa la yaqaanaan malaynawa adfa'a almisbaaxa faynuustana waa daminayay fantadartuhu waan sugay an yansarifa inuu gadoomo inuu yacni soo gadoomo oo salaadii ka baxo fa udcimuhu alqursa waxaan quudinayaa marka fa ana udcimuhu waxaan quudinayaa aniga alqursa muufadii marka kibisti falam yansarif ma soo gadoomin xataa halabani nawmu ilaa ay hurdadiiba ila tagtay oo ay hurdadii iga qaalib noqotay waa seexday wa awjacahu lbardu nabiguna ou qabowgii xanuujiyey qabowgii baa xanuujiyey rasuulka sal l slam fa waa ii yimid fa waa i kiciyey uma qaala wuxuu yidhi adfi'iinii dugsi isi adfi'iinii yacnii kululay waay nacam wuu qaboobay adfiiinii adfi'iinii faqultu lahu waxaan ku yidhi innii xaaidun xaaid baan ahay fa qaala waxa uu yidhi wain yanii wain kunti xaayidatan aadba xayd qabtidba wain marka hakad meesha saasaa ku fiican wain markuu yidhi hakad in la geliyaa fiican ikshifii jumlo cusubay noqonayn laakiin haddaan hadda hakadkaas ila gelinin qofku akhriska wain ikshifii can fakhidayki aad ma loo fahmaya macnaha calaamaatu tarqiimka marka wax aada muhiim u ah calaamaatu tarqiimka oo ay isticmaalaan hakadyada iyo joogsiga iyo macaanida aaday ugu roon tahay waana dadkan dambea aad waxyaabaha marka iskoolaadka iyo jaamicaadka ay ku roon yihiin ay ka mid tahay arday xalqa iska fadhiyo shaqadiis maaha calaamaat tarqiim faqaala wain yani wain kunti yani waxay ka wadaa wuxuu ka wadaa wain kunti xaa'idan hadba ahaatid sidaa ikshifi can fakidayki fayd bowdadaada fakashaftu lahu can fakidaya ayaan u fayday fawadaca khadahu marka dhabankiisa daankiisa ayuu dhigay iyo wa ra'sahu madaxiisa calaa fakidaya xataa dafi'a ilaa uu markaa dugsi helay oo uu kululaaday xoogaa fa aqbalat shaatun neef ari ah ayaa markaas soo qaabilay lijaarinaa deriskeenna uu lahaa daajinatan oo gurijoog iska ah fa dakhalat way soo gashay uma camadat ila alqursi muufadii bay aaday u qasaday fa akhadathu waa qaadatay uma adbarat bihi waana la tagtay waa la carartay qaalat waxay tidhi wa qalaqtu canhu waa walwalay marka xaggiisaan u walwalay ama waan ka boodayba markiiba yani xaggiisaan ka kacay degdegaan waan argagaxayo waa kacay kabacdi xaggiisaan ka orday wastayqada nabiyu sal l slam nabigiina waa toosay fabaadartuhaa ila albaabi albaabkan kula degdegay marka neefkii ariga ahaa faqaala nabiyu sal l slam nabiga waxa uu yidhi khudii maa adrakti wixii aad ku gaarta ka qaado min qursiki muufadaada ah walaa tu'dii jaaraki dariskaagana ha ku dhibin fii shaatihi neefkiisa ariga ridiisa ha ku dhibin intay cunto ha iska cunto intii adiga kaaga soo harta kaa soo qaadi xadiidka marka qeybta dambe ee yacnii inuu nebiga dugsi ka dhigtay caaisha iyo tirmidigana waa warinaa abu daawuudka waa warinaya waa saxiix intaasna ayb wuxuu leeyahay itxaafu lkhiyaraha busiri wuxuu yidhi hada isnaadu daciif lidacfi alifriiqiyi wasmuhu cabdiraxmaan ibnu ziyaad wa abu daawuud mukhtasaran xadiidkan marka abu daawuud waa soo saaray isagoo mukhtasar marka ninkan hadda kitaabkan aan haayo aniga wax ka qabqabtay wuxuu leeyahay laysa fii shayin min alkutubi sita maca ana xadiidka abu daawuud waa werina qeybuu ka werina marka cibaaradaas masax ma noqonaysa abu daawuud laba boqol iyo toddobaatan ayuu kusoo saaray kitaabu dahaara ayb inta dambeu marka weriyey can dariiqi cabdiraxmaan ibni ziyaad can cumaarata bni quraab sanadkaanu kusoo saaray abu daauud laftirkiisa markaadu xadiidka cilalkaas uu leeyahay intan dambe laakiin tirmidi iyana uu warinayaa isaga laftiisa in markaa weenta xaaidka caaisha iyadoo markaa inuu yacnii bowdadeeda marka nebiga uu ku jiifsaday isaga laftiisa marka sanadka xadiidka laakiin saddexdaas cilaa ku jirto cabdiraxmaan ibnu ziyaad cumaarat bnu quraab iyo eedadaas ayb meeshan marka tarjamada iyo xadiidka xaggee iska mudaabaqaynayaan meeshaas marka walaa tu'dii jaaraki fii shaatihi deriskaaga ridiisa ha ku dhibin marka haddii cidda dariskaa rideeda iyo ama xoole u joogay wax kaa dafaan wax kaa cunaan iyo iska dhaaf deriska yacnii ridii ha ka xiranin hana ku dhibin waxay ka mid tahay waxyaabaha laysaga saamaxaya qala xadaanaa sulaymaan bnu dawuud aburabiic wahuwa zahraaniyu qala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar wahuwa ismaaciil bnu jacfar alqaari qala xadaana alcalaa bnu cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa yadkhulu ljannata jannada ma gelaayo man laa ya'manu qofkuunan ka aamin noqonaynin jaaruhu dariskiisa bawaa'iqahu sharkiisa xadiidkan muslimaa wariyey min ariiqi ismaaciil bni jacfar can calaa can abiihi can abi hurayra sidaanoo kale uu wariyey muslim marka sanadkan alcalaa bnu cabdiraxmaan can abiihi can abi hureyrana sanad muslim la gaar yahay waay bukhaari sanadkan waxba kama wariyo tarjamada iyo xadiidkana de mudaabaqadooda waa iska muuqataay waa daahir baabun ay hada kani baabun baab weyaan laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha deris mid ah iyaynan yaraysanin lijaaratiha deriskeeda iyaanay u yaraysanin inay wax siiso u ixsaanfasho walow firsina shaatin ri yacnii majinteedba ha ahaato ama qoobkeedba neefaarihi qoobkiisaba ha ahaado qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii maalikun abtigiis waa maaliga abti ah can zayd bni aslam wa huwa mowlaa cumar radia allaahu canhu can camri bni mucaadin alashhaliyi camr bnu mucaad alashhaliy maqbuulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاnasaa'iyu fii musnadi malik can jaddatihi ayeydan marka yaa waay fiiri marka ibnu xajar almubhamaatu min annisaa wuxuu ku yidhi camru bnu mucaad can jaddatihi hiya xawaa hadda taan waa la yaqaanaa sooma hiya xawaa magaceeda xawaa ayaa la yidhaha yuqaalu xawaa bintu yaziid bni sakan ukhtu asmaa asmaa bintu yaziid bni sakan walaasheed saxaabiyatun laha xadiid waa saxaabiyad hal xadiiay leedahay xadiikaasna waa kan ahraja xadiiaha albuhaariyu fi ladabi اlmufrad marka adiga markaad ku aragto kutubtan sitada can camatihi iyo can jadihi iyo can jadatihi iyo markiiba hadhahin meeshaan mubhamaa ku jira hala soo boodin waa inaad fiirisaa tahdiibulkamaalka ama tahdiibu tahdiibka ama eh, waxaan ujeedaa taqriibu tahdiibka inaad fiiriso ama tahdiibu tahdiibka marka waxyaabahan mubhamaadka weliba ibnu xajara aada ugu dadaalay marka baab dhan uu ka dhigay nimanka mubhamka laga dhigo iyo naagahaba ayb marka hadhow wuxuu leeyahay markuu sidaasoo kale u sheego mararka qaar waxaa arkaya nin inta la magac sheega la dhahayo can fulaan fulaankaas marka waa mubham laakiin magaciisa in la garanayo laga yaaba halkaasaad u tegaysaan ayb can jadatihi annaha qaalat qaala lii rasuul llahi sal l slam rasuulku wuxuu igu yidhi yaa nisaa almu'minaat haweenka mu'minaadka ahow laa taxqiranna imra'atun minkunna lijaaratiha naag idinka idinka mida yaanay xaqirin oo aynay yaraysanin lijaaratihaa dariskeeda inay ixsaanka ay u samaynayso yaynan u yaraysanin yani yaanay la yaraanin oo yaynan xaqirin ixsaankaas walow kuraaca shaatin walow haba ahaado daaka shayu walow kaana daaka shayu shaygaas haba ahaado kuraaca shaatin ri yacnii majinteed ama qoobkeed ama karaankurteedba ha ahaato ayb muxaraqan kaasoo muxaraqan la gubay weliba yanii mubaalaqa fi taqliil waxaa lagu mubaalaqonaya xataa shaygaas oo aan la jeclayn iska cuna xataa ha yaraysanina ha u hadiyeysan shay ay markaa hadiyad ugu geynaysa yaanu la yaraanin macnaha saas waay walow kuraacu shaatin oo aniga ii dhigay kuraaca shaatin walowdaasna markaa waxaa weyaan kaanadii iyo isimkeediibaa xadfan kuraacana khabarow noqona khabaru kaanada muxaraqanna markaasi waa waxaa weyaan sifowa kuraacadaa laga sifeynayb kuraacanna lama dhihn dee idaafada darteeda tanwiinta loo gooyey nuunan talilcraaba ow tanwiina mima tudiif uxdif ka duuri siina lowdan iyo inta shardiyadaa gadaasheedana badanaa maxaa kusoo martay kaanada isimkeeda waa la gooyaa kawaakibka waxaa ku aragteen yani iltamis walow khaataman min xadiidin miaalukeen walow kaana almultamasu khaataman min xadiidin ti oo kale waa meesha walow kuraaca shaatin walow kaana daka shayu kuraaca shaatinba ha ahaado muxaraqan kaasoo la gubay xadiidkan imaam axmed musnadkuu ku wariyey min ariiqi maalik maaliguu ka soo saaray ayb can zayd bni aslam bihi ee bilisnaadi lmadkuur imaam maalik laftiisana muwaaa ayuu ku wariyey abulxasan asindi xaashiyada uu ku leeyahay musnadkana wuxuu yidhi walow kuraaca shaatin muxaraqan walow kaana daka shayu kuraaca shaatin muxaraqan sidaasuu marka wuu icraabay isagana kuraacuda marka male ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa tarjamada baabka iyo xadiidku ismudaabaqaynayaan waana daahir mudaabaqada deris wax loo geeyaa lama yaraysto wax yar xataa ha ahaado oo ajar baa marka laga helaya waxaa kaloo laga qaadana hadiyada iyo wax isa siinta iyo dadka qalbigooda isugu furmo macno kalaaba ku jiro ninka haddaad wax yar xataa u keento qofkan waa ku xasuustay isleeyahan xoogaa marka cuqdadiibaa meesha ka baxayso isjacayla imaanaya ayb ee waxaa qofkan in wax weyn ahaadaan shardi maa baabun ay haada kani baabun baab weeyaan shikaayat ljaar dariska sheegashadiisa xadiis baan ka booday qaala xadaanaa aadamu wahuwa aadamu bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa bnu abi dibin qaala xadaanaa saciidu ilmaqburiy wahuwa saciid bnu abi saciid can abiihi can abi hurayrata qaala nabiyu sal l slam ninkan marka saciid almaqburi marna abu hurayra toos uga wariya marna abihiisa u maraa axaadiidta leyth uu ka warinayaana ugu kala saarid fiican culamaa lxadiid saasay dhaheen marka uu leyd ka warinaya can abi hurayrata qaala qaala nabiyu sal l slam yaa nisaa almuslimaat yaa nisaaa almuslimaat laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha walow firsina shaatin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan shikaayat ljaari deriska sheegashadiisa yani derisku inuu kaa sheegto uu ku dhibsado amaba uu kaa dacwoodo qof kaleba u dacwoodo qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wa huwa almadiniyu qaala xadaanaa safwaan bnu ciisa wa huwa zuhriyu abu muxamed albasriyu alqasaam hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqa wamuslim wlarbaca qaala xadaanaa muxamed bnu cajlaan wahuwa almadaniyu hiqatun qaala xadaanaa abi abi marka waxaa la yihi cajlaan mawla faatima ayb cajlaan almadaniyu mowlaa faatima laa ba'sa bihi akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim walarbaca can abi hurayrata qaala qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow ina lii jaaran daris baan leeyahay yu-diinii waa i dhibayaa faqaala wuxuu yidhi nabiga indaliq tag fa akhrij mataacaka alaabtaada bixi ila dariiqi jidka geeyo tus dadka ha arkeen dadka alaabtaadii dariiqa gee fandalaqa waa tegay fa akhraja mataacahu alaabtiisii buu bixiyey faijtamaca annaasu calayhi dadkii baa ku soo xoomay ninkan alaabtiisii maxaa ku dhacay bannaanka taallo fa qaaluu waxay yidhahdeen maa sha'nuka shanigaagu muxuu yahay qaala waxa uu yidhi lii jaarun deris baan leeyahay yudiinii idhibaayo meel aan galo waa waayey deris idhibaan leeyahay yidhi aniga fadakartu dalika lilnabiyi sal l slam arrintaa nebigan u sheegay faqaala ndaliq tag buu yidhi faakhrij mataacaka ila ariiq alaabtaada jidka usoo saar fajacaluu yaquuluuna waxay gudagaleen inay dhahayaan allaahuma lcanhu allaahuma khzihi ilaahu lacnad ilaahu hooji fabalaqahu arrintii baa gaartay ninkii faataahu waa yimid faqaala wuxuu yidhi irjic ilaa manzilika ninu gurigaaga u laabo fawallaahi laa uudiika ilaahan ku dhaartay ee ma ku dhibaaya ayb marka habkaani marka de waa hab ninkan yani cabashadiisii waxaa looga jawaabay hab ninka kale wax lagu tusaayo hab ninka kale wax lagu tusaayo oo ninkan yani daree markuu bannaanka alaabta soo dhig laleeyahay dareenkaaga muuji adiga dareenka aad ka qabta ninkan ha arko isaga laftiisa waa intaasu isbedelaa marka mararka qaar hadday maslaxa ku jirto qofka ama dadku dareenkooda inay banaanka keenaan wax mafsadaana aanay ku jirin maslaxo muxaqaqana laga arki karo in dareenkaas la muujiyo dhib ma lahan ayb oo waxay keenaysaa marka eh, haddii marka arrintaasi ay mafsado yaraynaysa ha laakiin hadday mafsadada uun sii kordhinayso maya xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa dariska sheegashada laga sheegtaa inay khatar tahay maxaa yeelay bimujarad ninkan uu ka sheegtay nebigu wuxuu amray sabab keeni kara ninkan in lagu habaaro marka haddee derisku hadduu ku habaaro dadku ku habaaraan ma fiicna qaala xadaanaa caliyu bnu xakiim alwdiyu wahuwa caliy bnu xakiim bni dhabyaan alwdiyu alkuufiyu iqatun akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi lmufrad wamuslim wnasaa-iyu qaala xadaanaa shariiku wahuwa shariiku bnu cabdillaahi nahaci shariiku bnu abi cabdillahi الnaqaciy waa saduuqun yukhdiu kaiira can abi cumar ninkan marka abu cumar annaqaciyu ayaa la yiraa ama albajaliyu alkuufiyu majhuul waa majhuul jahaala ku sugan ayb magaciisana nashiid ayaa lagu sheegay bukhaari iyo ibnu maajaha u wariyaan can abi juxayfata wahbu bnu cabdillaahi الsuwaa'iyu qaala shakaa rajulun ila nabiyi sal l slama jaarahu ninbaa nebiga u cawday deriskiisuna kaga cabtay faqaala wuxuu yidhi nabiga ixmil mataacaka alaabtaada qaad fadachu cala ariiqi jidka dhig faman mara bihi qofkii soo maro yalcanuhu huwa yalcanuhu yan fahuwa yalcanuhu waa lacnadaya fajacala kullu man mara bihi qof kasto oo soo maro wuxuu gudagalay yalcanuhu ninkaa inuu lacnaday marka de lacnu ma laga qaadan karaa xadiidkan qof mucayana hebel in la lacnada ma laga qaadan karaa akar ahlilcilmi waxay leeyihiin lacnulmucayan lama ogola oo marka waxay noqonaysaa un in e, qofka wasfi waa lagu lacnadi karaa dadka sidaas sameeya allah lacnado kuwaas dadka sidaas iyo sidaasa lacnad waa lagu sheegi karaa tilmaan wasf laakiin hebel ama hebel de lacnadu waa waciid waciidka in wax kale looga kor qaaday waa suuragal ood adiga ogeyn mararka qaarna waxaa dhici karo in la kala bedelo lacnada midda xugunka ah oo in la yidhaha hebel waa malcuun malcuuntu iyada waxaa ku jirta marka yacnii xugun ninkan naxariista allawaaba laga fogeeyey taasna marka shahaado ayay rabtaa ilaahay rasuul inay ka marqaati kacaan marka middaas iyo marka in la kala saaraayo middaan habaarka un iska marka fa jaa ila nabiy sal l slam nabigu u yimid faqaala maa laqiitu min annaas dadka waxa aan kala kulmay faqaala waxa uu yidhi maa laqiitu maxaan kala kulmay alla weynin badanaa waxaan kala kulmay min annaasi dadka yani dadka maxaan kala kulmay aniga faqaala wuxuu yidhi ina lacnat allaahi nebigu markaa wuxuu yidhi ina lacnat allaahi alla lacnadiisa fawqa lacnatihim iyaga lacnadooda korkooday ahaatay yani iyaga keliya lacnadu maahane allah xataa kugu daraayo khatar marka uma qaala liladii shakaa markaa wuxuu ku yidhi qofki kii isaga markaa yacni nebiga u cabtay wuxuu ku yidhi kufiita waa lagu kaafiyey niho ow naxwahu dee adigii dadkan baaba kaa kaafiyey ninkan dadkii baaba habaaraya waa lagaa kaafiyey ninkan isagiina marka markuu sidaa arkay waa ka dhaafay dhibka ayb qaala xadaanaa makhlad bnu maalikin wa huwa aljamaal abu jacfar alraasiyu hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu qala xadaanaa abu zuhayr cabduraxmaan bni maqraa marka xadiidkii hadda aan soo dhaafnay sanadkiisa dacfi baa ku jiro laanna ninkaa majhuulkae abuu cumar ayaa ku jiro laakiin kii horeu ku xoogeysmi karaa ama ka horaab looga kaaftoomi karaa ayb cabduraxmaan ibnu maqraa isaga waa saduuqun tukullima fii xadiidihi can ilacmash markuu acmash ka warinayaa laga hadlay haddana acmash ka warin maayo qaala xadaana alfadlu yacni bna mubashir alansaari abu bakr almadani fiihi liin dacfi baa ku jira ninkaas fiihi liin qaala samictu jaabiran yaquulu jaءa rajulu ila اnabiy sal l slam nin baa nebiga u yimid yastacdiihi calaa jaarihi isagoo nebiga ku diraaya dariskiisa yastacdiihi marka waxay tahay wuxuu ka sheeganayaa nin kale marka nebigu ninkaa ku dirayaayo wuxuu leeyahay rasuul allow ninkaa waa idhibayaa ayb yastacdiihi calaa jaarihi dariskiisa ayuu markaa ka dacwoonaya fa baynaa huwa qaacidun xilli isagu uu yahay mid fadhiyo bayna arukni waalmaqaam ninkii oo markaa fadhiyo bayna alrukni waalmaqaam id aqbala nabiyu sal ly slam nabigaa soo jeestay soo socday wa ra'aahu rajulu ninkiibaa arkay nebiga wahuwa muqaawimun rajulan calayhi wa huwa nebiga oo walxaal huwa nebiga oo muqaawimun rajulan nin la taagan calayhi hiyaabu maxaa kuu dhigan calayhi haye hiyaabu bayaadin caddaan yacnii dhar cad ayb sifo marka uun mawsuufkeeda loo idaafeeyey waa waana iska dhacdaan sifada in mawsuuf loo idaafeeyo hiyaabu bayaadin dhar cad waay macnaha dhar cad sifo markaa yacnii mawsuufkeeda loo idaafeeyey cinda almaqaami mara dhar isagoo wato dharkaas oo cad yani cinda almaqaami maqaam yani meesha maqaamu ibraahimka agtiisa ninkii baa nebiga arkay oo nin la taagan dhar cad wato maqaamu ibraahim agtiisa xayu yusalluuna cala aljanaa'izi meesha ay salaada janaasada ku tukadaan fa aqbala annabiyu sal l l slam nabigaa soo jeestay faqaala wuxuu yidhi biabi anta wa ummii yaa rasuul allah hooyada iyo aabbahay ku lagu furtaa tahaye man irajulu aladii ra'aytu you ahaa ninka aan arkay macaka adiga inuu kula jiro macaka adiga la jirkaaga muqaawimaka kan markaa adiga kula taagnaa calayhi hiyaabun biidun ee dhar cadcadna markaa korkiisu ay ahaayeenoo watay yacnii iyuu ahaa ninkaan arkay inuu kula socday inuu adiga macaada ahaa mid kula taagan dhar cadcadna watay qaala waxa uu yidhi nabiga aqad ra'aytahu ma aragtay qaala nacam haa buu yidhi qaala ra'ayta khayran kaiiran khayr fara badan baad aragtay daaka jibriilu kaagaas waa jibriil sala eh, allahu calayhi wasalam rasuulu rabbii rabbigay rasuulkiisii waay maa zaala kama tegin yuusinii inuu igula dardaarmaya biljaari dariska u ixsaanfalkiisa xataa danantu ilaa aan maleeyey annahu jaacilun lahu miiraaan annahu jaacilun lahu inuu u yeelayo miiraathan dhaxal inuu u samaynayo ilaa aan arkay ilaa aan sidaa yanii maleeyo oon yaqiiniyey meeshaa marka yastacdiihi calaa jaarihida iyaa laga qaadanaa tarjamaday meeshaas mudaabaqadu meeshaas xadiidka dacfi baa ku jiro laakiin inta dambe waa soo marnay maa zaala jibriilu yusinii biljaar xataa danantu anahu sayuwariuhu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man aadaa jaarahu xataa yakhruj qofkii dariskiisa dhibay xataa yakhruja ilaa uu ka baxo gurigiisa qaala xadaanaa cisaamu bnu khaalidin deriska marka kuwa ugu daran weliba waxay tahay kuwa munkaraadka dadka kusii dhibo yani mararka qaar shayga uu kugu dhibayo waxaa laga yaabaa marmar wax iska mubaaxa inuu si xun intuu u isticmaalo kugu dhibo marmarna waxaa dhacaysa wax xad aan bannaanayno xaaraanaba inuu kugu dhibayo muusiguu cirka ku dhajinayaa lagama seexan karo waa la dhibsanaa dembi buu marka haddana marka uu kugu dhibaya kaasoo kale waa sii daran yahay qaala xadaanaa cisaamu bnu khaalidin wahuwa alxadramiy saduuqun akhraja xadiidahu albuhaariyu qaala xadaanaa araatu bnu lmundir huwa araatu bnu lmundir ibn lswad alalhaniyu abu cadiy alximsiy iqat qaala samictu yacni abaa caamirin alximsiya ayuu u ninkan marka abu caamir alximsi magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi cabdullaahi bnu luxay iqatun mukhadram akhraja xadiidahu abu dawuud wاnnasaa-iy wbnu maajah qaala kaana thawbaanu sidaasuu yidhi abu dawuud nasaa-i ibnu maaja feeri waxay ahayd ibnu xajar meeshan inuu tarjamada ku daro adabulmufradka inuu ku daro oo badii iyo khadii inuu ramsi uga yeelo baq inuu qoran leanna isagu wuxuu sameeya haddii xadiidka bukhaari saxiixa uga soo saaro qofka khada keliya ku filan markaas kha iyo baq mays raacinaya haddii laakiin saxiixana riwaayo uunan ku lahayn halkan uu riwaayo ku leeyahay kitaab kalena uunan riwaayo ku lahayninoo dad ramsigii bakda marka wahmi inuu ku jiraad mooda baq inuu ku qoray ahayd ramsiga haddii aad ka shakiso taqriibka adoo akhrisanayn rumuusta ibnu xajar hal maruu sheegaa bis wuxuuna ku sheegaa calaamadaas un ramsiga khadaas ama baqdaas ama ra laakiin tahdiibulkamaalka inaa aadaa fiican haddii wax ishkaala meeshaas kaaga yimaado tahdiibulkamaalka fiirine tahdiibka isaga wuxuu ku fiican yahay laba maru qora tahdiibulkamaalka isaga laba maru qora marna ramsi ahaanu u qorayaa gadaal marka ugu dambaysana wuxuu qorayaa iyadoo kalimaad ah oo wuxuu ku dhahayaa rawaa lahu abu daawuud wtirmidiyu wnasaa-iyu sidaasu kala dhaha marka taqriibkii iyo kaas markaa wixii ishkaal ramsiga xaggiisa ka yimaada xaggaa la fiiriya marar waxaa arkaysaa tahdiibu ramsiga markuu qoraayo dad ounan ramsiga ku sheegin ayuu marka uu gadaale ou sheegaan waana soo marnay taasoo kale cadaan qof uu maalan bukhaari ka wariyay fi ladabi lmufrad ramzigana uunan ku darin gadaal laakiin uu ka yidhi rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad ninkaa marka eh, abu caamir alximsiyu ninkaas qaala kaana thawbaanu thawbaan wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo maa min rajulayni laba nin ma jiraan yatasaaramaani isgoynayaan fowqa alaaati ayaamin saddex maalmood ka badan fayahlaka axaduhumaa midkood markaa uu halaagsamayo dhimanayo famaataa wahumaa calaa dalika famaataa dhimanayaan wahumaa calaa dalika iyagoo sidaas ah wahumaa calaa dalika iyadoo sidaasa kanaa ku dhajinaysa amuu keenaa dhibaatada inta iska leeyahay famaataa calaa dalika sidaa marka yacni ay ku dhintaan famaataa ay dhintaan markaa wahuma calaa dalika iyagoo sidaas min almusaaramati oo goynta ah ilaa halakaa jamiican kulligood waa halaagsamayaan labadoodaba yani waa halaagsamayaanoo de cadaab waxbay mutaysanayaan wamaa min jaarin deris ma jiro yadlimu jaarahu deriskiisa dulminaayo wayaqharuhu qasbaayo dhibaayo yani xataa yaxmilahu dalika ilaa arrinkaa uu ku xambaaro calaa an yakhruja min manzilihi gurigiisaba inuu isaga baxo ilaa halaka waa halaagsamaya qofkaas ninkii dariskiisa dhibo ee ku qasbo inuu iska tago gurigau ka maqnaado ama uu baxo waa halaagsamaya qofkaas baabun ay hada kani baabun baab weyaan jaaru lyahuudiyi yahuudiga darisi yani dariska yahuudiga ah xaq ma leeyahay isaga yahuudi dariskula ah. qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa bashiiru bnu sulaymaan ninkan saasuu hadda anaga noo dhiga sulaymaan mau ku qormase salmaan salmaana saxa marka bashiiru bnu salmaan alkindiyu weeyaan abu salmaan alkuufiy iqat yuqrib ahraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wmuslim alarbaca ayb marka iqatun yuqrib markuu yidhaahdo xadiidka uu keligiis wariyo mukhaalafana ay ka timaado ma la socodsiinayo dacfi baa ku imaanaya can mujaahidin wahuwa mujaahid bnu jabrin abulxajaaj almaki qaala kuntu cinda cabdillahi bni camrin baan ahaa agtiisa wagulaamuhu shaqaalihiisana ama addoonkiisana yaslaqu shaatan neef arya uu maqaar bixinayo faqaala wuxuu yidhi yaa gulaamu idaa faraqta haddaad dhammayso fabda ku bilow bijaarin alyahuudiyi ninkan yahuudiga deriska nalaa ku bilow si xoogaa u gee fa qaala rajulu min alqowm nin dadkii ka mid ah wuxuu yidhi alyahuudiya yahuudiga miyaan wax siinaynaa yaan ku bilownaa aslaxaka allahu allah ku hagaajiye qaala wuxuu yidhi inii samictu nabiya sal l slam nabigaan maqlay isagoo dhahayo yuusii biljaarida isagoo deriska ka dardaarmaya arrinkooda xataa khashiinaa ilaa aan ka cabsannay ow ru'inaa ama aan ra-iyeynay annahu sayuwarisuhu inuuba dhaxal siin doono markaa fiiri saxaabiga fahamkiisa yuusii biljaar deris deriskaas wuxuu ka fahmay tacmiim marka tacmiim uu ka fahmay nebigu ma kala qaadin gaal iyo muslimka ma kala dhigin kan gaalka xataa biljaari waa soo galaan meeshaas marka waxaad ka fahmaysaa haddii nas soo arooro caam ah cumuumkiisaasaa loo qaadanaa ilaa uu soo aroorota mukhasis haddii ninka marka cumuumka uu ku camal falo mukhasis la-aan mukhasisna uunan jirin oo nin kalena uu leeyahay maya cumuumkan kuma camalfali kartid ninka dhahaya cumuumka laguma camalfali kara isaga mukhasis laga rabaa isaga mukhasis ayaa laga rabaa saxaabada fahmkooduna saas waa ah, nusuus carigaas ka badan baa jirto oo saxaabadu inta nebiga hadal yidhi isla markiiba ay ka fahmeen cumuumka fahmeen waxaaba ka mid ah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin saxaabada maxay ka fahmeen cumuumka nebiga maxaa uga fahamteen ma dhihin bal wuxuu tusay cumuumkaas inuunan ahayne tafsiirka marka yacni bidulminta meeshaan bishirkin in laga wado ee dulmigii macsida inaan laga wadin ayib way badan tahay marka taas oo kale ibnulqayimna kitaabkan la yidhaahdo sawaaciq lmursala midka asalka wuxuu ku yidhaahdaa ina tarka akhdi alcumuumaati bidcatun xadaat bacda alquruuni aalaaa cumuumaadka in lagu camal falaa in laga tago biduuni mukhasis yani in layskaga tago waa bidca saddexdii qarni gadaa kadib soo darisay marka dad waxaa arkaya hadda lafteeda markii masalo daliilu ku weydiina nas caama loo sheegay ama imaam ayaaba leedahay imaamkaasaa ka fahmay cumuumkan markaas wuxuu ku leeyay may waxaas cumuumaad hebel cumuumaadow keenay sheekh fulaana daliilkan keenay may waxaas cumuumaad u hayuu ku leena cumuumaadka ha laga tago goormaa laysku oga cumuumaadkusoo daliil maaha cumuumaadku min aladilati sharciyati ay ka mid yihiin adiga haddaad mukhasis haysa keen adaa lagu hormarina mukhasis ma haysid soomaha cumuumaadkaasaa lagu camal camalfalaa marba haddii bacdi laima haddana ay cumuumaadku fahmeen waa sii darantahay dadki istidlaalkiia ka dhumay markaasaad maanta dhan waxaad maqle lam yastadila ilaa bicumuumaatin ilaa bicumuumaatin baa laiska qoraan wax mukhasisana muu u keenayo cumuumaadkaas saxaabigan marka wuxuu ka fahmay yuusiinii biljaar aljaar waa ismu jinsi alna la geliyey cumuumay keenay marka xataa khashiinaa aw ru'inaa anahu sayuwarisuhu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alkaramu karamkii deeqda qofku inuu dabci wanaag iyo deeq iyo uu ku sifoobo qala xadaana mxamed bnu salaam wahuwa albikandiyu qala ahbaranaa cabdatu wahuwa bnu sulaymaan can cubayd illahi can saciid bni abi saciid can abi hurayrata qaal su-ila rasuulu lahi sal slama ayu nnaasi akram nabiga waxaa la su dadkee ugu karaamo badan qaala akramuhum cind allahi atqaahum ilahay agtiisa ka ugu karaamada badan waa kan ugu alla kacabsiga badan qaaluu laysa can hada nas'aluka kan xaggiisa ku su'aali mayno qaala fa akramu nnaasi dadka kan ugu karaamada badan yani yuusufu xagga yani wuxuu ka wadaa abtirka iyo asalka yuusufu nabiyullaahi waay ibnu nabiyillaahi waay ibnu khaliilillaahi yani dad isdhaldhalay marka la fiiriyana saddexdaas aabbayaalka isu abaa yani waayo qaaluu waxay yidhahdeen laysa can hada nas'aluka kan xaggiisa kaa su-aali mayno qaala facan macaadini alcarabi tas'aluunii carab usuusheeda miyaad iga weydiinaysaan qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa qaala waxa uu yidhi fakhiyaarukum fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda islaamka ka hor kii yanii khiyaarkiina ahay khayrka lahaa khiyaarukum weeyaan kuwiina ugu fiican fil islaami islaamka dhexdiisa idaa faquhuu hadday fahmaan islaamka yani kii jaahiliyadii akhyaar ku ahaa islaamkana isaga ayaa akhyaar ku ahaanaya hadduu fahmo islaamka yani dadka marka aada fiiriso ayaga oo yani gaalo ah waa kala dhaqan duwan yihiin waa kala dhaqan fiican yihiin ninkii gaalnimadii ku dhaqan fiicnay oo dhaqamo badan oo muslimku leeyahay oo kale lahaa markuu soo islaamo waa sii siyaadsanaan ayb khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami waaye idaa faquhu hadday kasaan marka khiyaarnimada u dhalashada iyo yani dadnimada iyo karamka iyo Eh, diintu waa sii siyaadinaysaaqofka haddii awal qaabdaro uu hore u lahaana de markuu islaamku soo galo waa dhici kartaa inuu iscelceliyo laakiin haddana hore uma soo kasbanin akhlaaq fiican waa ku dhib marka midaan dambe inuu marka akhlaaqdan uu bedelo kii laakiin ay u ahayd akhlaaqda fiican awal dhaqan haddana waa sii wadaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alixsaanu ila albari waalfaajiri qofka baariga iyo kan faajirka in loo ixsaan falo labadaba ayb ninka baariga iyo ninka faajirkaba labada in loo ixsaan falo qala xadaana alxumaydiyu wahuwa abu cabdullah bn zubayr alxumaydiyu qala xadaana sufyaan huwa bnu cuyayna qala xadaana salimu bnu abi xafsata abu musa abu yunus alkuufiy saduuqun fi lxadiidi ilaa anahu shiiciyun haalin wuxuu leeyahy xadiidka saduuquu ku yahay oo beeniya yacni ma leh amaa madhabtiisa caqiidada u ah waa ta shiici haali marka marka baabkan xadiidka iyo cilmiga iyo laga hadlayo muctaqadkuna waa shay xadiidkan iyo cilmiganna shay kala w waa saas macno in la fahma hadda ninkan waxaa la yidhi saduuqun fi lxadiidi xagga muctaqadkana de muctaqadku waa shiici waa khariban yahay imaamu dahabi marka wuxuu yihi falanaa sidquhu acalayhi bidcatuhu marka kanoo kale markuu ka hadlayo falanaa sidquhu annaga runtiisaan leennahay wa calayhi bidcatuhu asagana bidcadiisa asagay u taallaan walidalika yani riwaayat lmubtadica iyo waa ka hadlaan marka ninkan waa kaas can mundirin shuuriy can mundirin thawriy wa huwa almundir bnu yacla thawriy hiqat akhraja xadiidahu asxaabu lkutub الsita can muxamed bni caliy bni اlxanafiya can muxamed bni caliyin bni اlxanafiya hooyadiisa sabi qoladaa reer bani xaniifa ahayd cali baa dhalay wuxuu yidhi aayaddan hal jazaau lixsaani ila lixsaan qaala wuxuu yidhi hiya musajalatun lilbari waalfaajiri hiya aayadani musajalatun mid lagu qoray waay lilbari waalfaajiri kan baariga iyo faajirka labada hal jazau lixsaani ila alixsaan ixsaanku baari iyo faajir iyo looma kala qaadin nin walba haddaad ixsaan u fasho fiican mar walbana waa ka hadalno ixsaanka iyo muwaalaadka yaan laysku qaldin muwaalaadku ma bannaano iyada gaal walaa in la siiyo sina kuma bannaano mar uu bannaan yahay ma jirto laakiin in loo ixsaan falaa waa bannaan tahay in loo cadaalad falaa waa bannaan tahay muwaalaadna maahan kaas ayb qur-aanku marka waa kala soocay ayb laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim saasuu yidhi tii dambana muxuu yidhi waman yatawallahum minkum fa ulaaika hum aalimuun walaah marka isagu shay ixsaanku waa kale waxaysma hiya musajalatun lilbari waalfaajiri qaala abu cabdillaahi qaala abu cubayd abu cubayd marka waa alqaasim bnu salaam meeshaan marka maxaa laga rabaa abu cubayd maadaama ereygan musajala iyuu fasira cubaydna saaxibu lghariib waay hariib ninka afartan sano ayuu alifaya hariib afartan sano alifaya kitaabkiisa hariibu lxadiid qaala abu cubayd waxa uu yidhi musajalatun mursalatun waa macnaheedu mursalatunna marka maxaa laga wadaa mulaqatun aayaddu waa mulaq yacni baari faajir mulaq bay ku tahay musajalatun mursalatun waa marka macnaha xadiidkan marka aharkan dabari baa soo saaray fii tafsiirihi aayaddan markuu fasiraya suurat raxmaan ibnulmundirna tafsiirkiisu isagana kusoo saaray can ariiqi sufyaan laakiin aayadda uu ibnulmundir kusoo saaray waxay tahay in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha fiirma aayaddaa markuu fasirayo isagana aharkanoo kalu keenay aharkaanu keenay uu yidhi hiya musajalat lilbari wlfaajiri laba shay markan laloo sheega cadaaladda baari iyo faajirba waa u baahan yihiin waa leeyihiin ixsaanku baari iyo faajir labaduba waa leeyihiin haddii marka ninka qaadigaa loo soo dacwoodo gaal iyo muslin isku soo dacweeyaan cadaaladda iyada kanaa muslina kanaa gaala ma taqaano cadaaladda iyada midkaana sunni ah kanaa mubtadica ma taqaano faasiq waaye waa daa'ic ma taqaan sidii cadaaladda taa loo xukuma ammaanada sidoo kale ninku hadduu ammaano kuu dhiibto ammaanadaasi gaal hadduu yahay waa ka khiyaanaa ma soconaysa ammaanaa laguu dhiibta khiyaana male waa u dhiibaysa magaciisi hore muslimaa kuu dhiibta kadalika hiya musajalatun lilbari waalfaajiri meeshaasuu ku keenay ibnulmundir tafsiirka ibnulmundir saddex mujalad laba meelahaasa ka daabacanta tafsiir oo athari ah bayhaqina shucabul kusoo saaray xadiidkan isaga bayhaqi markuu soo saaray wuxuu yidhi qaala abu cubayd yacnii mursalatan waa sii fasiray wuxuu yidhi lam yushra fiiha baran lam yashrid fiiha baran duuna faajirin maunan u shardinin baari keliya in loo ixsaan falo faajirka ka sokow falixsaanu ilaa kulli axadin qof kastaa ixsaanka marka iskale jazaauhu lixsaan wain kaana aladii yasطanicu ilayhi faajiran midka adiga ixsaanka kuu falay markii hore faajirba hadduu doona ha ahaadee abaalkiis uhay gud abaalkiis markasii ayb carabtana waa yaqaaneen arrinkaas waa tii abu bakar markuu sida aadka u kulul kula hadlay curwat bnu mascuud athaqafi waa kii yidhi yacnii umsus badarallaat markuu yidhi waa kii yidhi haddii aysan jiri lahayn yad iyo gacan ama nicmo aad hadda ka hor ii gashay oon oon ku haaya haddaynan jiri lahayn waa ku jawaabi lahay marka iyaga marka qofkii abaal u galo waa ka xishoo jireen waxaa kaloo iyadana sidoo kale eh, nabiga laftiisa sal l salam markii maxaabiistii beder waa tii uu yidhi low kaana almucimu bnu jubayr xayan ninkaa mucim hadduu noolaan lahaa eh, uma kallamanii fi haulaai natna gaaladan qurunkaana uu igala hadli lahaa waa usii day lahaa ninka hadda ka hor magangeliyey marka ninkii beri magangeliyey ninkii beri wax u galay waa garanaya nabi sal sl waxyaabahaas o dhan marka waxay u baahan yihiin qofka ixsaanka in la yskaga ama baar ha ahaado faajir ha ahaado intaas uun ixsaankaas qofka inuu u haayo zamankan marka anaga mushkila arrimahaas naga haysata qofkii waxaa laga yaaba ninkii qur-aanka baray carabkiisa qofkii u saxay fiqiga qofka baray ama luqo qof baray ama xadiidba baray isagoon kale aqoonin iqo iyo daciif iyo kitaab laga fiiriyo isagoon kala aqoonin waxaa laga yaabaa qofkii baray inuu dad ugu necban yahay marka abaaldarada intaas la-eg yacni qof diin weliba yacnii qofka baray inuu saa ugu abaal dhaco waxa keenaya waa lumi iyo shar waana laska jira qaala abu cabdilaahi qaala abu cubayd abu cabdilaahi waa bukhaari qaala abu cubayd musajalatun bimacnaa mursalatun waa mulaqa waay baari iyo faajir labadaba way gelayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama cala nabiyina